carradeed in la guursado xataa taqtasila intay ka qaybsato ka qabaysato min alxaydati athaalitd xaydka saddexaad qaala marka wuxuu yihi ninkii fa ilaa ayi shayin shaykee ka ahoo turaa aad arkaysaa dahaba haaulaai wa haaulaai haaulaai wa haaulaai maxaa keenay maxaad u aragtaa adiga imaamu shaaficiyow inay qoladaana qaybkan qaadato qoladaana qaybkan ay qaadato maxaad u aragtaa sababteeda maxaa mubarir u ah saasaa la yidhi qultu waxaan idhi buu idhi yujmacu laqra'u aqra'dii waa la jamcinayaa annahaa awqaatun inay tahay aqra' bimacna alawqaat weeyaan waalawqaatu fii haadaa awqaatka midkaa lagala jeedane calaamaatun weeyaan tusaalayaalo tamuru cala lmuطalaqaati naaga dumarka la furay marayso tuxbasu bihaa bisababihaa calaamada sababteeda looga reebayo can inikaaxi looga reebayo xataa tastakmilahaa calaamad intay ka dhammaysato marka calaamadii haddaan ku fasirna xaydkii saddex calaamaa soo marayso haddaan aan daahir ku fasirna saddex calaamo oo daahir ah marka waa saddex waqtina waa tahay saddex awqaad saddex daahir waa saddex waqti oo wakti kastaba saddex iyo labaatan maalmood sida aqlabka hadduu daahir yahay hadduu xeed yahayna waa todoba qaalibka saasaa le laakiin yaraan iyo badnaan waa isku khilaafi karaa marka waxaa keentay buu leeyahy horta asbaabta keentay ciddada calaamaadka loo sameeyey waxa weeyaan waxa lagu xiray waa awqaad awqaadaasaa calaamo waxaa looga dhigay dumarka inay soo marto daahirkaan ay marti kan kale ay marti kan kan ay marti calaamooyin ay markay dhammaystirantana ay u baahan tahay markay u bannaan tahay inay guursato marka asalkeedu horta saasay ahayd buu ku leeyahay marka saas markay tahay wadahaba man qaala ninkii yidhi wuxuu u tegay alaqraa'u alxiyadu waaye ninkii yidhi wuxuu u tegay fii maa nuraa wallaahu aclam si annaga noola muuqata ninka qur'iga xayd ku fasiray wuxuu u tegay ilaa an qaala intuu ka yidhaahdo ilaa an qaalada de waxaa muuqato hadalka imaamu shaafici waa badnay marka waxaa laga yaabaa rabiic oo hadalkii soo qoray inuu hadalkii imaamu shaafici badnaay inta nuxurkiisa uu ka soo qaato owri imaamu shaafici waxaan u aragnaa qolada aqraada ama qur'iga xayd ku fasirtay inay u tageen sidatan sidatan sidatan sidatan ilaa an qaala imaamu shaafici intuu ku yidhaahdo ina almawaaqiita waxyaalo badanoo ku fasiray qayb ka mid a ah buu marka intii ugu cumda aheedu ka soo qaatay markaan ina almawaaqiita waxyaalaha waxa lagu waqtiyeeyo aqalu lasmaa'i weeyaan waxa waxa lagu waqtigeeyo ama waxa macnaha eh, eh, lagu gooyo waxa weeyaan magacdaa yaryar baa laga soo qaata liannahaa awqaatun weeyaan walawqaatuna aqalu ayadaa ka yar mimaa baynaha waxa u dhaxeeya hadda haddaan ku idhaahdo min ramadaan ilaa ramadaan haddaan ku idhaahdo ramadaan waa soddon maalmood ramadaanka kalena waa soddon maalmood labadaas waa laba waqti weeyaan laakiin wamaa baynahumaa kow iyo toban bilood baa ku dhex jirta marka waxaa lagu leeyahay shayga shayga labada shay laga geliyo labada gees labadaas waa awqaad sida badan waxa weeyaan waktiga u udhexeeya ka badan waktiga geesaha laga dhigo haddaan ku idhaahdo jumco ka jumca haddaan ku idhaahdo jumca iyo jumca waxa weeyaan maalinta jumcada iyo maalinta jumcada waxaa u udhexeeya lix maalmood baa u dhexayso marka waxa weeyaan haddaan ku idhaahdo min almasjidi ila almasjid haddaan ku idhaahdo masjidka masaaxadiisa ilaa masjid kale inta udhexaysaa ka weyn labada masjid masaaxadooda marka wuxuu leeya shayga wax lagu xadeeyo labada daraf laga dhigo yaa ka yar inta ay xad u yihiin oo ku dhex jirta intaan hadda ma aha macna maana waxaa ujeedaa muqadimo weeyaan kamaa xuduud shay kamaa ana xuduud shayi aqalu mima baynahaa siday ayada waxa udhexeeya ay ka yar tahay hadda min almasjid ila lmasjid oo kale aan ku iri oo kale yaa ka mid shayga wax lagu xadeeyo shayga xadka geeskan iyo geeskan maalan beertan oo kale soohinteeda iyo soohintaan soohinta waa in yaroo go-an weeyaan laakiin inta udhexaysa beertii o dhan aa udhexayso xuduud baa lagu magacaabay xuduud haadii lmasraca marka la yihahdo afarta gees baa alaab laga dhigaya laakiin xuduuddaas waa in yaroo go-an laakiin dhexdeeda ka weyn marka taxdiidka macnaha waxa loo sameeyo iyo waxa la xadayna way kala badan yihiin saasuu ula jeedaa ayib wاlxaydu aqalu min aلطuhri xaydkana asaa ka yar sida gaalibka ah daahirnimada asaa ka yar xaydka waxaa weeyaan haddaan gaalibka ka soo qaadno eh, todoba maalmood weeyaan sida badan daahirkana marka gaalibkii saddex iyo labaatan buu noqonaya waa dhici kartaa naagti xaydkeeda maalin waa noqon karaa reer shaafici waxay qabaan aqaluhu yowm walayla dad baa waxay leeyiin laa wax loo xadayn kara maaha ilaahay wuxuu dumarkan ku abuuray waayo waxaa dhici karta lix saac keli inayba qofkan xaydba ay ka hesho sagaal iyo labaatanka maalmood iyo sideed iyo tobanka saac oo kaleo soo hartay daahir ay noqon kartaa marka nas ku soo arooray yowm walayl lagu ekayn karana ma laha agarkiisana hamsata cashar bay reer shaafici qabaan qolo kale waxay leeyihiin laa adiga waa masaa'il khilaafiya hadda aanu joogin laakiin haalibka markaan ka soo qaadano dumarka badigood boqolkiiba sagaashan iyo shan toddoba maalmood bay xaydka helaan saddex iyo labaatanna daahir bay noqdaan bishi saasay u qaybsamaan marka ayumaa akar alxaydu am iuhru alxaydu baa markaan yaa yar maadaama xaydka uu yar yahay daahirkana uu badan yahay yaa la yidhi maadaama waxa loola jeeda ciddadana ay wax in lagu xadeeyo ay tahay wax yarha waxa lagu xadeeyo oo xaydka ha noqdo la yidhaha saddex xayd hadday naagta dhammaysato ciddadeedi waa dhammaatay saasaa la yidhaahdo marka walxaydu aqalu min aلطuhri fahuwa fi luqati marka fahuwa xaydkii fi luqati أwlaa lilcidda ciddada asaa ku habboon an yakuuna waqtan inuu ahaado kamaa yakunu اlhilaalu bishis ay u noqoto waqtan faasilan bayna ashahrayn labada bilood bisha dhalashadeeda kala geyso bisha dhalashadeeda waa habeen bay dhalataa bishaas habeenkaas dhalato yaa lagu ogaan karaa bil horena inay dhammaatay bil kalena ay bilaabatay sidaasoo kale xeydka yar ha la yidhaahdo markuu isaga saddexdiisa midka ugu dambeeya u dhammaado ciddadii hore waa dhammaatay ciddadii kalena waa bilaabatay saasaa la yidhaahdo marka taasaa dhici karta buuri walacallahu haddana ninkii qura iyo xayd ku fasiray waxaa suuragal eh dahaba inuu u tegay ilaa anna nabiya sala allahu calayhi wasalam amara inuu faray fii sabyi awtaas meesha awtaas la yidhaha dadkeedii lasoo qafaasha an yustabrayna in la hubsado qabla an yuuta'na intaan la jimaacin hortood bixaydati lagu hubsado yani nabigu wuxuu amray maalinkii gaswatu fatxi maka markii ay dhacday maka markii la furtay dadkii muslimiinta ahay marka waxay sameeyeen gaararka mako in ay macnaha tuulooyinkii ay ay galaan oo ay furtaan markaan waxay dagaal la galeen qoladii reer xunayn oo daa'if iyo maka dhexdeeda degi jirtay dagaal la galeen muslimiintii marka ayagoo maadaama haday bay yihaahdeen ayagoo dhowr laba iyo toban kun ahay markay maka furteen waxay is yidhaahdeen tuulooyin maa warkeedaba jira id acjabatkum karatkum falam tugni cankum shayئa wadaaqat calaykum اlardu bima raxubat maalinkii la yidhi waay wayawma xunaynin id acjabatkum karatkum marka muslimiintii si aanan diyaargarowna ayna ku jirin bay dagaalka u galeen qoladaana way u diyaar garoobeen marka aada dhibaato weyn bay muslimiinta ku dhacday ilaa dad badan ay nebiga calayh isalaatu wasalaam ay ka jabaan ilaa uu ka yidhahdo nabiga ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib uu saaxadii keligiis asigii dad yar ay kusoo haraan marka dadkii dadkii hore uu nabiga isku halaynaya buu u yeeray dagaalkii mar labaadaa laysku soo rogaal celiyay qoladii sidiiaa lagu jibiyey dadkii laga soo qabsaday markaan waxaa ka mid ahay dumar iyo rag ragga iska dhaaf markaan dumarka waxay noqdeen haniima wax gacanta muslimiinta ku dhacay haniima waa la qaybiyey dumarkii markii la qaybiyey nebiga markaa wuxuu idhi dumarkaas dadkii qayb u helay yaan loo tegin ilaan addoontaada hadday noqoto milkulyamiin baad ku jamaaci kartaa oo qofkii addoontaada ah. laakiin waxaa la yidhi qofkaan nin kala hore usoo qabi karay marka si loo kala hubsado waxaa leedaha loo sugo ilaa hal xayd ay ka dhammaystirma marka waxaa dhici karta buu le imaamu shaafici qolada ku fasiratay qur'igii xayd inuu loola jeedo nebiga damaantii dadkii lasoo qafaashay oo gacantii ku soo dhacay wuxuu yidhi hala hubsada hal xayd oo addoommankii ciddadoodii waxay noqotay sidii raximkooda loo hubiyo in wax ku jirin in hal xayd lagu hubsado markaasaa layidhi xortina aan ugu qiyaaso qaadano alaaata quruu'inna ha noqoto xaydkii oo kale sidaas wa marka walacalahu ninkaas waxaa mudan buuri dahaba inuu u tegay ilaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalama amara inuu faray fii sabyi awtaas meesha awtaas la yidhaahdo waxaa weeyaan kan shaarixa waa kan kuu sheegaya oo macnaha waa waadi oo min waadi xunayn oo waadiyaalkeeda ka mid ah markuu nebiga amray an yustabrayna in la hubsado addoommankaas qabla an yuuta'na intaan la wadinin oo loo tegin hortooda bixaydatin ha lagu hubsado fa dahaba marka waxaa dhici karta ninkaas inuu u tago qaatay ilaa ana alciddata ciddada asalkeeda istibraa'un weeyaan waa hubsasho wa ana alistibraa'ana xaydun weeyaan waxa wax lagu hoobsan karo inuu raximku wax ku jirin qofkii dhiig hadduu ka yimaado uur inuusan jirin waayo dhiigga hadduu imaan waayana inuu uur jiro macnihii saas waayo wa ana alistibraa'ana xaydun inuu yahay wa annahu nabigii faraqa inuu kala geeyey bayna istibraa'i alamati waalxura addoontii iyo xurkii waa kala geey oo wa ana alxuratana tustabra'u bialaai xiyadin saddex xayd baa adoon qofkii xurta ahaa ayaa lagu hubsanaa kawaamila ee dhammaystiran takhruju minhaa ay ugu baxayso ila duhri saddex xayd markay dhammaysatay daahirka oo ku xigo afaraad waxay noqonaysaa kii lagu nikaaxsan karay kamaa tustabra'u lma'amatu addoonta si loogu hubsanayo bixaydatin kaamila hal xaydoo kaamil eh takhruju minhaa ay ugu baxaysa xaydadaas ila duhri marka waxaa dhici karta buu idhi inay saas daliisheen faqaala marka tilmiidkii wuxuu ihi haadaa madhabun weeyaan haadaa madhabun macnaha waa madhab qawi oo aada waadixo ah ee fa kayfa اkhtarta gayrahu imaamu shaaficiyu midkaan waxaan ahayn maxaad u dooratay wاlaayatu muxtamilaة lilmacnayayni aayaddana labada macno waa suurogeli kartaa cindaka haddii aayaddina macnaheeda tan suuragal tahay xadiidkan nebigana loo haayo maxaad intaanoo dhan intaad meel isaga dhigtay aad ugu fasirtay quriga bimacnaa duhri maxaad ugu fasirtaa layidhi qaala imaamu shaafici wuxuu yihi faqultu lahu waxaan yidhi ina alwaqta ina alwaqta bimacnaa ina atawqiita ay ka dhigan tahay yacni waqtiyaynta biru'yati alahillati bilaha la arka lagu waqtiyeeya inamaa huwa calaamatun weeyaan calaamadoo jacalaha allahu ilaahay uu yeelay lishuhuuri bilah walhilaalu bisha calaamada laga dhigayna hayru leyli wanahaari waay oo bisha dhalashadeeda habeen iyo maalin ma ahna waa shay ka baxsan weeyaan wa inamaa huwa shahriga waxa weeyaan jimaacun lialaaiina wa tiscin wa cishriina bil haddii la yidhaahdo macnaheedu waxaa waay ama waa soddon habeen ama waa sagaal iyo labaatan habeen taasaa hilaal la dhihi karaa laakiin habeenihii waa iska socdaan ayaga ma yaqaanin soddon habeenna ma yaqaanin boqol habeenna ma yaqaanin habeen iyo maalin laakiin adigaa waxaa tiri soddonkii habeeno israacaba bil waay marka gooni weeyaan kamaa yakunu lhilaalu halaaثuuna wاlcishruuna jimaacan yusta'nafu bacdahu اlcadad laysa lahu macnan haahuna kamaa yakuunu alhilaaludaas hadda shaarixaba soo sheegay wuxuu leeyahy waxaan u malaynayaa sabqu qalamin inay tahay kamaa yakuunu alhilaalu halaahuuna macnihiibaba isma keeni karaa xataa cibaarad sideeda dhan bay yay macnaha u dhutinaysaa xaqiiqa ahaan marka loo fiiriyo macno weyn kuma jira hadirtaan kamaa yakuunu ay u iyo wاlcishruuna labaatankii jimaacan tirin yustanafu bacdahu gadaashiis macnaha la bilowdo alcadadu la bilowdo macnaha waxau leeyahay waxa lagu magacaabo cuquud wax la yidhaahdo tobankii waa caqd labaatankii waa caqdi alaaiinkii waa kaas marka waxaa leeyahay alaaثaةu cuquud waa sodon soddon sano waayo ninkaas alaaatu cuquud buu jira haddii la carabta saas waay toban in tiro lagu joojiyo haddana kow aad kasoo bilaawdid ama labaatan inaad geyso kow kasoo bilaawdid ama soddon inaad geyso kow kasoo bilaawdid macnaha tiraha meela ay ku go'da weeyaan annaga hadda boqol oo kale ayaa tiro noogu go'daa markii hore toban yani adduunya kulamaa tatawarat xisaabta way sii dheeraanaysa hadda waxa weeyaan milyuun waa la dhaafay waagii hore miata alfi lama aqoonin milyuunaa la dhaafay milyaar baa la dhaafay trilyoon baa hadda lasii gaaraya oo kada wax la tiri kara maaha haddii alla qora la yihahdo arqaamta gaari kari mayso baynamaa waagii hore dadka xisaabta way usoo gaabnaan jirta nin baa la sheegaa oo muslimiinta ka mid ahay yaa inta dagaal galay yaa wuxuu soo qafaashaa lii nin boqortooye meel u ka hooyadiisa u soo qafaasha markaa la qaybiyey yaa qismi ahaana uu helay baa la yidhi ninka asigaa markaasaa la yidhi war maanta nin yahow weynaad haysataa waxa qayb aad u heshay ninkii boqorka ahay oo meeshaska madax ahay hooyadiis weeyaane maanta haddii madax furasho aad doontid lacag badan baad helaysaa iska ogow baa la yidhi waa la yimid oo waxaa la yidhi wax sheega baa la yidhi wax sheego ninkii waa fikiri waa fikir wuxuu hi alfi dinaar aan rabaa buur alfigiyaa loo tiri waa laga watay markaasaan war meel xumaad isaga dhacday maanta lacag badan inaad sheegataay eheda maxaa kuugu qabtay markaasuu ui wakuntu adunna an laysa bacda alfi xisaabun buuri xisaabtii meeshainay ku dhammaataa buu malaynaya wax kaloon sheegtay ma garan kara buuri marka meeshaan ku ekaystay buuri maxad iigu sheegi haysay buuri macnaha waxaan ula jeedaa yani xisaabta kulamaa tatawara alcadad way sii kor martaa marka waxaa laga yaabaa e, yani tobankii soddonkii labaatankii waa tiro go-an oo macno weynu hadda sii leedahay mar lakin haakada qaala musanif laysa lahu macnan haahunaa macno kale bisha oo ay leedahay ma jirto markaasuu le wa ana alqur'a qur'igii wain kaana waqtanba ha ahaado waqti oo macnaha ciddadii lagu ogaado oo bilaaw iyo dhammaadlaba ha ahaadee fahum min cadad اleyli والnahaar yacni qur'igan waqti oo loo xadayba ha noqoto laakiin wuxuu ka kooban yahay habeen iyo maalin oo soo laalaabto haddaan daahir nidhaahdo iyo haddiin xayd nidhaahdabu waa uun habeenihii oo la tiri bay noqonaysaa kama marna buu leeyahay waalxaydu waالطuhru xaydka iyo daahirkaane xaydka iyo duhrigana fi اleyli والnahaari habeenkii iyo maalintay dhex dhacaan oo min alciddati ka mid waxa weeyaan xaydkana wuxuu yimaadaa ama habeen iyo maalin yani waa socdaa asigana ciddadina waxaa loogu talagalay habeenkaas iyo maalinta markii la tiriyo muqadimo dheer buu imaamu shaafici sameeyey ood mooda hadda inay siday silada ay kula leedahay mawduucan aad bay u adagtahay in la fahmo wakadalika shubiha alwaqtu bilxuduudi buu yidhi wakadalika sidaas yaa shubiha alwaqtu bimacna tawqiid waqtiyeyntaa waxaa lagu shabahay bilxuduud xuduud macnaha waxaan meeshaanu ka bilowdaa xaggaasuu ku egyahay xad la yaqaano waay masaajidkaan meeluu ka bilowdaa meelowna ku dhammaadaa sidaasoo kalea waqtiga ciddada loo yeelayna meelay ka bilaabataa meelay ku dhammaataa sidaasaa ah marka loogu shabahay buu ku leeyahay awqaada ciddada xuduudda loogu shabahay waqad takuunu xuduudi waxay ahaan kartaa daakhilatan midii gelayso fii maa xudidat bihi wixii lagu xadayna inay ka mid noqoto iyo wa khaarijatan minhu inay ka baxsan tahay gayra baa'inin inin minhaa aanan ka fogeyn maalan hadda waxaan idhihay ilaahay suu yidhi waqsiluu faqsuluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq hadda gacantii dhaqitaankeedii xusulka intii laga gaara layidhi marka waxaa dhici karta in lagala jeedo inuu xusulkii soo galo oo shaygii xadka ahay oo dhaqidda lagu ekee layidhi xusulki lasoo geliyo iyo in xusulka uu ka baxsan yaho asiga ha lagu dhammaystira ay tahay labadaba waa suuragal laakiin sunnadii nebiga waxaan ka qaadanay inuu xusulkii min in wixii la dhaqaa ay ka mid yahay laakiin aayadda daahirkeed hadduu ahaan lahaa waxaa la dhihi lahay xusulka wax la dhaqaa muu ka mid yahay oo wixii lagu xaday ma dhex galay mase waa ka baxsan yahay laakiin waxaa waay dirsow la yahay xuduud oo dhammaa sidaas haddii la yidhahdo anig waxaad leedahay haddaadkan ku idhaahda in sacayta min masjidi haada ilaa masjidi isbahaysi oo kale haddaan ku idhaahdo orodkaas haddaad intaas orodid falaka cindii kada masjidka maku daray orodkii oo maku dhex jiraa intii masaafada malagu darayaa mase waa ka baxsan yahay labada suuro waa gala haddaan idhaano waa suuro haddii waa ka baxsan yahay aan idhaano asaa laga bilaabaho waa la xiriira hayra baa'irin waa labadii waa soo geli karaa marka wuxuu leeyahay fahwa waqtan fahwa waqtun macnan fahwa macnaha xadkaas waqt manaa twqiit waay macnan wadica lmacnan saas bay ka dhigan tahay yani caado ahaataa ama xad ha ahaataa wax kastaba marka loo dejiyey macnaa lagala jeeday buu leeyahay marka musanifka waxaa la weydiiyey qaala wama lmacnaa muxuu yahay qultu waxaan idhi alxaydu macnihiisa waxa weeyaan huwa an yurkiya araximu raximkii inuu dabacsanaado ou macnaha daadiyo addama irhaa waxaa la yihahda marka maalan waa daana istirkaa waxaa la yihahda qofka markuu aada u tacbaanya marka waxaa lagu leeyahay raximkii afkiisii oo isfududeeyo oo isdabciyo oo damki soo deeya an yurkiya araximu raximka inuu sii dayo dabciyo addama dhiiggii inuu soo bixiyo xataa yadhara damki intuu ka muuqdo kaasaa waxaa la yidhaha buuri xayd imaamu shaafici baa saas ku fasirtay laakiin laysa musallaman ninka ka hor imaanaya saas ku fasiri maayo laakiin xayd waxaan u aqaano uri asiga imaamu shaafici waa nin carabi asiil ah yatadawaqi luqa dhihi maayo saasaa laga waray qaamuuskaa saas yidhi ma dhahay laakiin asiga luqadiu ka soo gaaray dadkiisu kuu fasiray ayib marka kaasaan waxaa la yidhahdaa xayd buuri wauhruna waxaa la yidhaahdaa an an yaqriya raximu raximkii inuu goosto addama inuu goosto oo falaa yadharu ausan muuqanin qur'igi wuxuu ku fasiray dohornimadii saas waa xayd waxaa la yidhahdaa raximku afkiisa dabco dhiigka soo bax kanna waxaa la yidhahdaa inuu afkii isjamacsado yani an yaqriya raximu inuu jamacsado bimacnaa labadiisii af oo damki ou jamacsado usan ka soo bixin oo falaa yadhar wayakuunu duhru wlqaru ama wlqur'u waa banaan tahay daahirkii falaa yadharu ousan daahirin oo wayakuunu duhru ou ahaado markaas macnaha waduhru ku noqo waxay noqonaysaa an yaqriya araximu raximkii inuu yani afqabsado addama inuu qabsado oo falaa yadharu damki ousan daahirin oo wayakuunu duhran la helo markaas daahirkiaa la helaya markii damkii ou qabsado qofkii daahir ay noqonaysaa wlqar'u ama wlqur'u marka waxaa weeyaan alxabsa wlqar'u bimacnaa wayakunu lqar'u wayakunu lqur'u wuxuu ahaanayaa alxabsa wixii oo la xabiso oo dhiiggii oo la xabisto lal ma ahaanaya in la sii daayo buu leeyahy marka labadii waa kuu fasiray xayd waxaa la yidhaahdaa buu yidhi raximkii oo dabacsoo dhiigka soo baxa daahirinkan raximkii oo dhiigga cishto oo daahirnimada la helo marka qari ama quri waxaa tiraabo wuxuu noqonayaa wayakuunu qur alxabs wax la xabisay buu quri noqonaya oo dhiiggii oo la xabisaday lal irsaala dhiigoo la sii dayay ma ah faduuru id yakuunu waqtan marka duuri inuu noqdo waqti oo macnaha wax lagu xadeeyo awlaa asaa fiican fi lisaani bimacna alquri asaa ku fiican liannahu xabsu dami weeyaan dhiigoo la xabiso in wax lagu waqtiyeeyo iyo dhiigoo lasoo soo daayo in wax lagu waqtiyeeyo dhiigoo la xabiso in wax lagu waqtiyeeya fiican buu yiri xagga lisaan ahaan asaa kaga dhow yani qur'iga haddii lagu fasiray bimacna alimsaak daahirkii baad ku fasirtay marka macnihii saasay noqonaysaa alaaata quru'in alaaata adhaar bay noqonaysaa saasaa qur'aankii iyo u dhow buu le imaamu shaafici wa amara rasuulu llahi wuxuu amray cumara wuxuu amray cumar bn khaaab xiina طallaqa abdlaahi cabdullaahi bnu cumara wiilkiisuu cabdullaahi bni cumar ahay markuu furay imra'atahu xaa'idan xaal ay tahay mid xayd qabto an ya'murahu xaa'idan xaa'idatan lama dhahay waxaan loo dhahayni weligaa waxaad iska fiirisaa shaygan oo dumarka haddii wasfi gaar u yahay dumarka hadduu wasfi gaar u yahay uma baahnata liannahu nin xayd qaba ma jirabo wabitaali marka ta'daan markii ninka qaa'im laleeyahay naagtana qaa'ima laleeyahay waxaa ta'da loo keenay lilfarqi bayna arajul waadakar laakiin waxaan haddayba dum marka gaar ku yihiin marka farqi uma baahnabo marka waxaad leeyahay haadihi imra'atun caqiim aad leedahay imra'atun caqiim laakiin caqiima ma la dhahay imra'atun ajuuz ah, cajuuzatun lama dhahay maxaa yeelay liannahu cajuuz waa wasfi gaar ahoo dumarka loogu aylaadahay annaga ad af soomaaligeena wax kasta waa iska dhexyaacsan yahay laakiin saas waay aayaddii ii sheeg maxay ahayd cajuuzun meej bayba ku jirteen hada bacli shayka وqاaلت عجوز عقيم صح وqاaلت عجوز عقيم فأqبلت امرأة في صرة فسkت وجهها وqاaلت يعني أنا أيda iskaa lysa عجuزة mayna dhihin عجuز عقيم bay tii عقيمة mayna dhihin لأnنa waa laba waصفyo dumarka ay gaar ku yihiin weeyaan marka sidaas oo kale waa badan yihiin marka ninka markuu luqada baranayo waxaa laga yaabaa haadihi imra'atun xaa'ida inuu yidhaah waa sidii ninkii yidhi oo kale ilaa fircawna rasuulan markii la yidhi ilaadii wax bay jaraysa bayna leeda hadeertaa nawaabakan wax bayba kor dhigtaa buuri marka xaggeed ka wadaa buuri marka ninka markuu mubtadi yahay wax dhan waa isaga dhexyaacsanyi taas lama rabo ayib marka wuxuu leeyahay hadda fiiri xiina طallaqa cabdullaahi bnu cumara imra'atahu buu furay xaa'idan xaal ay tahay wuxuu cumar nebiga amray an ya'murahu wiilkiisa inuu amro birajcatiha in la soo celiyo iyo waxabsiha inuu haysto xataa tathura intay daahir ka noqoto uma yuطaliquhaa inuu furo daahiran xaal ay tahay min gayri jimaacin iyadoo aan loo teginna la furo annaga dee waxaa weeyaan axkaamtaan akris un bay nagu dilay mooye waxaad moodaa ku dhaqan markii la yidhaahdo ninka maalinka u dhirfoon buu naagtiisa iska fura yacni shuruudan ninka geesiga waxaa la yidhahdaa ninka markuu caroodo axkaamta ilaahay ninkaar kasta markii la nicmaysan yahay waa la wada dukan karaa laakiin dhibaata markay jirto ama duruuf adag ay jirto marka ninkii wax dabaqaa la yidhahdaa markaa naagtii waxaa la rabaa inaad iyadoo daahir inaad furtid markaad furaysidne hal alaaq ugu badnaan laba labada xataa waa laisku diidan yahay saddex waaba xaaraam weeyaan in mar lagu jamciyo ma banaano sharcan waataan horey ugu soo hadalnay marka wixii nin baa waxa uu leeyahay saddex daadad qabtaa buu leeyahay markay maalay tahayna ma fiirina laba biri marku joogana waxau le war sidii naagtii waa iga dhacday si aan kusoo ceshto baabka bal meel wal iiga fiiri wadaad qiil ma shalayna saatala xumaay maantana waxaa weeyaan xaaraam kale inuu ninkan yidhaahdo iska wada waa la wadi karaay marka horaa la rabaa waxaada inaad kala hartid marka nebigu wuxuu amray naag inaan xayd lagu furi karin liannahu diraar baa ku jira ciddadaa ku dheeraanayso marka ilaahay waxaan ma banaana haddii la yidhi haddaa anaan raba igu dheeraata kuma dhihi karto wixii haddii la jiday ayadana kuuma taal adna kuuma taallo waktigaas in la furo wa ayb wa qaala rasuulu llahi markaa wuxuu yiriyey fatilka alciddatu alatii amara allahu an yutallaqa laha nisaa fatilka alciddatu weeyaan alatii ciddadoo amara allahu ilaahay uu faray an yutallaqa in lagu furo lahaa liajliha annisaa oo naagta daahirka ah, oo aan loo tegin diyaarkaad lagu furo taasaa ciddadii ilaahay u amray in lagu furo taas weeyaan buu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa buu le imaamu shaafici nebiga oo yidhi nebiga markuu dhigana fatilka ciddatu alatii amara allahu uu yidhi qowl allahi buu u jeedaa wallahu aclam idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna idaa طallaqtum الnisaaa naaga haddaad furaysaan oo ayba dhacday inaad furtaan faطalliquuhunna dumarkii hala fura liciddatihinna ciddadoodii ha lagu furo imaamu shaafici marka waxau leeyahy faakbara rasuul lahi waxau amray oo warramay ana alciddata aduhru inay tahay duuna alxayd inaysan ahayn qoladan kale hadda laakiin imaamu shaafici tiisa un kuu sheegayna ayib marka imaamu shaafici wuxuu u fasirtay ciddadii bilaawgeedii daahir hadday noqonayso taasaa loo bilaaba qoladaana waxay leeyihiin daahirkaas lagu furay oo nebiga lagu amri iskuma diidanin waa kii lagu furay laakiin ciddada asiga ka bilaaban mayso xaydka ku xigoo asiga ah oo ay qaabilaysa liciddatihinna liistiqbaali ciddatihinna oo marka xaydkaasaa la rabaa inuu u bilaawdo laakiin haddii duhurkaas lagu jimaaci lahay xaydka imaanay looma tiri lahayn taasaa la nacayaa marka waa meesha waxa meesha ka imaanay wa qaala allahu ilaahi imaamu shaafi wuxuu yihi halaaثata quru'in buu yihi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina halaaثa quru' wa kaana calى اlmuطalaqati waxaa korkeeda ahayd an taأtiya bihalaaثati quru'in saddex quri inay la timaado saddex quri marka adiga labadii qowl waad ku fasiri kartaa midkii kuula raajaxsanaado waxaan banaanayn qofka muslimka hadduu dadaalo oy mid kuula muuqato inaad tiraa maantana kanaad jawaabtid biri kan aad jawaabtid taas lama rabo oo markaa in la jiifiyo banaana inay kaa noqotaa la diidayo waxaan markaad ku dadaashid oo ilaahay si kuuga muujiyo ra'yigaas inaad ilaahay ugu dhawaatid markaan xaalo kastaba inaad asiga aada laasimtidaa la rabo laakiin ra'yigaan maanta kan ninkaanaa qaba kanna waa la qabaa kanna waa la qabaa kii rabo dimuqraadiya waayo kii rabaa la jawaabi karaa kaas diin ilaahay ka mid ma ah walidalika culamada fuqahada man akhada min kuli qowlin maa araada fahuwa zindiiq baa xataa la yidhi lianna waxa weeyaan diinba kuu soo hari maysa meeshay ugu sahlan aad iska qaadanay mar kastaba yani ma aha taqayud ma ahane tatabuc rukas waa mamnuuc weeyaan marka wa kaana cala lmuطalaqati waxaa korkeeda ahayd an taأtiya bihalaaثati quru fa kaana haaliثu midka saddexaad ama kufasir xayd ama طaahir low abطaa hadduu dib mari lahay can waqtii zamaanan hadduu ka dib mari lahay lam taxila naagti u maxalaal noqon lahayn in la guursado xataa yakuuna intii kii saddexaad laga helo aw tuuyasa intee laga quusiyo min almaxiid xayd ay ka quusato aw yukaafa dalika calayha in midkaas looga cabsado fatactadda markaas kadib ay ku cidintirsanaysaa bishuhuur waxaa la leeyahay saddex shay alaaata quru haddaan ka soo qaadno saddex xayd baan ka soo qaadnay inay qor iyo xayd ugu fasiro kii saddexaad baa imaan waay aahirkii markay ayd aahir baa yimid ayd baa yimid aahir baa yimiday kii kale intuu ka imaan lahay ilan kii kale inuu yimaadaa la raba kiibaa imaan waay laba ayd kii saddexaadaa la sugaa marka naagta daahira iska noqotay gebigeedu waxbaa imaan waay waxay noqonaysaa buu leeyay markaas lam taxilla xalaal noqon mayso xataa yakuuna haalidki intii laga helo aw tuuyasa min almaxiid inay gaarta naagtii aysaadka xaydka ka quusanayso oo afartan iyo shan iyo wixii ka dambeeya sanad gaaraysa aw yukhaafa daalika calayha looga cabsado inay xaydkii ay ka quusatay ay u dhowaato markaas kadib fatactada bishuhuur markaa bilay ku tirsanaysaa lam yakun lilgusli macnan qabayska macno male lianna algusla qabayskii raabicun mid afaraad waa gayru alaaatin aanan ahayn musanifka wuxuu u jeedaa ilaahay saddex quri markuu leeyahay ama waa saddex xayd ama waa saddex daahir laakiin kuma jirto saddexdaas qabaysku kuma jira oo naagtii haddii la yidhaahdo maalan ka soo qaado waxaan idhi saddex xayd bay ciddadii tahay saddexdii xayd waa dhammaysatay daahirkii kalay gashay maba qabaysaninbo marka mu waxaan leenahay ilal aan xaydkii bay ku baaqi tahay maadaama ay ka qabaysanin oo marka ninkii horoo furay maadaama xaydkii saddexaad ay ku jirto inuu ciddadii kusoo cishtaa u bannaan maan leenahay mase cibrada xaydkii oo go-ay waayo ba aan la heline ee markuu xaydkii ka dhammaaday ciddadeedi waa dhammaatay nin kale waa guursan karaa kii horena soo meceshan karo miya musanifku wuxuu leeyahay waxaa la isku waafaqsan yahay qabays meesha kuma jiro naagta sideedaa looga rabaa markay daahir noqoto inay qabaysato salaadii dukato waa baab kale laakiin cidda markii la yidhaahdo kan saddexaad inuu dhammaado unbaa la rabaa ama xayd ha noqdo ama ama ama aahir ha noqoto ama uhri ha noqoto inuu dhamaadaa la rabaa laakiin qabayska kuma xirno qowl yaroo shaad eh, ou shaari xataa sheego qolo daahiriin iyo shariik ibn cabdillahi nin la yidhaahdo yaa wuxuu qabaa naagta haddayba xeydka saddexaad ka qabaysanin weli saddexaad bay ku jirtaa marka musanif wuxuu leeya ilaahay saddex ou ku afaraad ma sheegin haddii qabayska waa ku jiraa la dhihi lahay waxay noqon lahay saddex aydna ha dhammaysaton hana qabaysato qabaysna waa raabic saddexaasna ilaahay sheegay marka kuma jiro buu leey kaas marka hadal adiga aad iska jirayna la radiyuhaya oo labadii qowl ka baxsa ayb lam yakun lilgusli macnan kuma laha ciddada qusli kuma jiro lianna algusla qabaysashada xaydka laga qabaystaa raabicun ku afaraad weeyaan gayru alaatin ilaahayna saddexou sheegay afar ma sheegin wabittaali qabayska kuma jiro wayalzamu man qaala ninkii yidhi waxaa ku laasimaayo alguslu calayha say ciddadii ugu baxdoo dhammaystira in qabaysataa waajibku ah. ninkii yidhi waxaa waajibku ah an yaquula inuu yidhaahdo low aqaamat sanatan sana hadday nagaato iyo wa akthara wax ka badan laa taqtasilu ay qabaysanaynin lam taxila ma xalaal ah inuu yidhahda waajibka ah saas hadduu yidhaahdana waa hadal lala lala yaabo wax ka aqbalaya malaha haddaan ku darno on idhaahda naagti waa inaad qabaysataa iftaridnaad faasiqad inay tahay oon salaad dukanayno oo kale saddexdii xayd way dhammaysatay mana qabaysanin ninkii yidhaahda qabayska ciddadow ka mid yahay naagtii sanad dhan aan qabaysanin qabays oo oo iktisaal xaq ay qabaysa nadaafad waa iska nadaafad karta korkii kale iska dhaqi kartaa laakiin qabayskii ahaa oo axkaamta ku laazimaysa ma ayna qabaysanin ciddadii ay ku baaqi noqona inuu yidhaha qowlkiisa ka laazimi lahay walaa qaa'ila bihi saas waxay yidhaahdaan malaa buu leeyahy ayib fa kaana qowlu man qaala ninkii yidhi qowlkiisa wuxuu noqonayaa alaqraa'u aladhaaru ninkii ku fasiray yaa ashbaha u dhow buu leeyahay bimacnaa kitaab illaah walisaanuna waadixun kii cad weeyaan calaa hadihi almacaani lisaankana sidan waa ku cad yahay saasuu leeyahy musanifka walisaanu waadixun calaa hadi lmacaani hadda shaarixana waaba kuu sharaxay waxyaalo badan qolo kalena markay dabagelayaan sidaasi aan ahayn bay u muujinayaan almuhim mahmaa yakuun اlamru waxaa u dhexeeya waa an arrin maxduude lafdigaasaana keenay waana laga yaabaa ilaahay inuu juhdigaas aan bixina sideen xaq u ogaano imaam shaafici saasay la noqotay asiga ayb wuxuu leeyahay fa amaa amru nabiy sala allahu alayhi wasalam fa amaa amru nabiy sala allahu alayhi wasalam an yustabra'a asabyu kuwii macnaha lasoo lasoo qabsaday oo dagaalkii laga soo qabsado lasoo addoonsaday in lagu hubsado nebiga markuu amray bixaydatin xayd ha lagu hubsado markuu ou nebiga amray asiga maadaama wuxuu nebiga uu yihi xeyd ha lagu hubsado iyo imaamu shaafici daa'irka uu ku fasiraan islahayn tiyowka jawaabi rabaa marka wuxuu leeyahay nebiga markuu yidhi dadkii oo meesha laga soo qafaalay oo lagu soo qabsaday xayd ha lagu hubsado nebiga markuu yidhi fa bidaahiri daahirkaas sidaas abuu ah leeyahay lianna duhra idaa kaana mutaqadiman hadii oy daahirkii lilxaydati xaydka hadduu duhurka ka hormaro uma xaadat ilamatu addoontii ay xaysho xaydatan kaamilatan xayd oo kaamile saxiixatan ee saxiixa bari'at min alxabli min alxabali uurkii bay bari ka noqotaa fi duhri ay uur ku noqoto waqatara dama dhiiggii inay aragtana waa la arkaa falaa yakuunu saxiixan ma noqonayo wuxuu leeyay nebigu wuxuu yihi xayd naagtii lasoo oo lasoo qabsaday xayd ha lagu hubsada markii la yiriyey hadday markaas daahir ahaydne xaydka ka dambeeyay daahirku noqonaysaa oo lagu ogaan karaa xaydkaas wuxuu duhrigaas wuxuu ku dhammaan karaa xaydka dambe oo la helo marka wuxuu leeyahay hadalkii aniga aan doortay iyo nebiga xayd ha lagu hubsado uri isma diidano oo kan waxa weeyaan wuxuu leeyahay haddii naagtii markii lasoo qafaalay xayd ay daahir ay ahayd xaydka ku xigo ay daahirku noqonaysaa hadday dhiig kadib aragta xataa yani macno ma laha waqad tara dama falaa yakunu damkaa saxiixa noqon maayo inamaa yasixu xaydatan xayd inuu noqdaa ansaxaysa uu ku ansaxaa bian tukmila alxaydata xaydkii inay dhammaystirto yaa ku dhici kartaa buu leeyahay in ciddadeedii la helo oo raximkeedii faariq ou noqdo liannahu naagtan daahirka ah daahirkii inuu uurku maqan yahay inuusan ku maqnayn maxaa lagu ogaan karaa dhiig inuu ka yimaado dhiiggaas inuu sax yahay inuu inuu sax een waxaa lagu ogaan karaa inuu dhammaystirma ciddadii oo yani naagta ay xeedi jirtay inay dhammaystiranto laakiin haddii ay dhici karto on yidhahdo xaydka hala qabto inay uur lahaa dhici karto haddii ay dhiig timado layihahdo mujarad dhiigga og bilaawdo naagti daahiray noqoto haddii la dhihi lahay waxaa dhici karta iyadoo uurla inuu dhiig ka yimaado marka waa inuu dhiigiioo kaamil la helo saasaa lagu ogaan karaa inay caloosheeda wax ku jirin saasuu ujeedaa musanif inamaa yasixu xaydatan buu ansixi karayaa bian tukmila alxayda fa biayi shayin min aduhri shaykii ka aho kaana qabla xaydatin kaamila xaydkaas kaamilada ee tahurkii ka horeeyey fahuwa baraa'atun wayaan min alxabali uur baa laga beryahay fi daahiri sida noo muuqda naagtii haddii inta iyadoo daahir ahayd xayd uu yimaado inay uurna ayna lahaynaa noo caddaatay waalmuctadatu naagtay cidda tirsanayso tactadu bimacnayayni ciddadana laba macno weeyaan buu leeyahay oo labadii marka istibraa'un iyo wa macnan gayru istibraa'in ciddada sideedaba raximkaas oo beri noqonaya keliya ma ah waxaa lagala jeedaa qofkaas raximkooda beri laga dhigo iyo macno kale marka labadii waa lagu shaqlay istibraa'in in la yidhaahdo oo lahoos dhigo bimacnayeynta laga bedelo ina istibraa'un axaduhumaa istibraa'un in la yidhaahdo iyo wmacnan wthani macnan ayru istibraain ayib wamacnan hayra istibraain maca istibraain ama waxaa weeyaan waa istibra oo hubashasa hubsasho ah iyo hubsasho iyo wax kaloo la jiro marka faqad jaa-ad naagti waxay la timid bixaydatayni iyo wa tuhrayni iyo wa tuhrin haaliin naagtii xurka ahayd waay laba xayd iyo laba daahir iyo daahir saddexaad ilan duhurkii lagu furay oo aan lagu jimaacin oo kow iyo laba daahir kale wa falow uriida biha alistibraau haddii ciddada waxa loola jeeda in la hubsado keli ay ahaan lahayd inuu calooshii ay maran tahay kaanad waxay ahaan lahayd qad jaa-atii la imaado bilistibraa'i hubsashadii maratayni laba joor oo laba joor ay xaydaysaa moogtahay walaakinahu uriida bihaa waxaa loola jeedaa maca alistibraa'i hubsashadaas attacabudu wax kaloo ayada lagu addoonsaday hal xaydna raximkii beriba wa ku noqon karaa sidii addoontaba beri ay ugu noqoto laakiin xurtaa waxaa loogu daray laba daahir a loogu daray ayadoo amarkaas ilaahay inay fulisa loola jeedo macnihiisana anaga uu naga qarsan yahay buuri afatuujidunii fii gayri haadaa ma اkhtalafuu fiihi midla haadaa hadalkii horaa socday haddii uu xadiid uu macnaha nas hadduu yimaado naskina laba macno uu leeyahay ma dhici kartaa waxyaalaha khilaafka ay suuragal tahay oo la ogol yahay in laysku khilaafay suuragal tahay macnaheedina aysan ahayn waa la ogolyahay nin kastaba nin kala iska ma aha laakiin intuu karaankiisa la eg yahay inuu qofkii dadka muslimiinta ee waafaqo laakiin naskii haddii dabiicadiisiba ay tahay in nin kastaba si kale u fahmi karo khilaaf oo suuragal ah weeyaan buu buuri marka waa soo miithaaliyey wuxuu ku soo miihaaliyey lafdigii oo qur'i ama quru ilaahay u yidhi oo laba macno lahaaday qolana ay saan u fahmeen qolana saana u fahmeen marka ninkii wuxuu yidhaahdeen afatuujidunii miyahaysiin kartaa fii gayri haada midkaan waxaan ahayn ma اkhtalafuu fiihi waxay iskhilaafeen oo mila haada ah kan waaba fahmaya kan wax lamid e eh, oo kan oo kale ah yani wax ma iiga yeeli kartaa qultu waxaan idhi buuri nacam warubamaa waxaaba la arkaa wajadnaahu inaan helno awdaxa inuu ka waadixsan yahay miihaal midkaas ka waadixsan inaan helnaaba laga yaabaa warubamaa awjadnaahu awdaxa awdaxu haddii la yidhaahdana wahwa awdaxu markaa jumlo loo soo qadaray noqonaysa haddii awdaxa la yidhahdana mafcuulu thaani liwajadnaahu labadaba waa banaanta waqad bayanaa waxaan cadaynay buu uri musanifka bacda haadaa midkaan qaarkiisa fii ma اkhtalafat الriwaayatu fiihi waxay riwaayadii isku khilaaftay oo min aلsunati ah wa fiihi dilaalatun baa ku sugan laka adigay kugu sugan tahay tusid calaa maa sa'alta canhu waxaad weydiisay iyo wamaa kaana fii macnaahu wixii asiga la hadle in shaa allahu tacaala wuxuu leeyahay wixiin hore kugu soo sheegay baab dhan baa lagu soo dhaafay iyadoo macnaha naska laba weji ay suuragal tahay naskiina loo helay nas kale ee macnaha loola jeeda caddaynaya ama xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankii macnihii ula jeedinsa caddayna horeba loo soo maray marka haddana waxaa ka midu weri qaala allahu tacaala wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quru wlmuطalaqaatu kuwa la furay yatarabasna way koranayaan bianfusihinna halaaata quru'in saddex daahir ama saddex xayd wa qaala ilaahay wuxuu ihi wallaa-ii dumarkiiyo isna ka quusteen min almaxiidi xaydka ka quusteen oo min nisaa'ikum naagihiinna ka mide in irtabtum haddaad shakisaan fa ciddatuhunna kuwaas ciddadooda waxa weeyaan halaathatu ashhurin dumarkii gaaray sanadkii ay xaydka kaga baxaan ooba dhiig ayna ka imaanayn oo aayisa la yidhaahdaa waxaa weeyaan naagtii konton sane famaa fooq ay gaarta marka damkii ka imaan lahay oo calaamatun calaa xamli lmara tusin lahay baa dhammaaday marka saas hadday noqoto naagtaas ayada eh marka alaaata quruu ma la dhihi kare fa ciddatuhuna alaaatu ashhurin baa lihi saddex bilood iyadoona aan caruur inay qaado qaaliban aysan ahayn yaa haddana min baabi baraa'ati raximi ta'kiidan iyo tacabud macnaheeda waxay ahaataba yaali saddex bilood ha kortaan waxaa lamid ah lyidhi wallaai lam yaxidna wallaa'i dumarkiina waa la mid lam yaxidna aanan xaydin naagtii aanan xaydin ee aan gaarin zaman alxayd gabar yar bay ahayd intaana xayd la gaarin baa la guursaday markaasaa la furay markaa halaaثata ma cidda tirsan kartee ciddadeeda maxay noqonaysaa markaasaa layidhi wallaa'i lam yaxidna ay faciddatuna halaaatu ashhurun saas waa macnihi marka aayadaada waxay ku tusinaysaa gabar yar oo aan weli aan xayd gaarin oo la guursaday la guursaday keligeed meena waxay ku tusinaya haddana loo tagay weliba waxa weeyaan waa macno aada u qarsoon intee laga fahmayaa arrintaas ayadaa gabar yar oo la guursaday oon xayd gaarin ee haddana la naagaystay oo macnaha loo tegay yaa laga hadlayaa tan wallaahi lam yaxidna liannahu waxaan ku ogaanay fii suurati alaxzaab ilaahay inuu yidhi idaa طalaqtum اlmuؤminaati min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidati tactaduunaha gabadhii haddii inta ayada inta la nikaaxsada ayadoon loo tegin la furo taas ciddo maba laho fa cidatuna alaaثatu ashhur maba soo gelaysabo laakiin midda laga hadlayo waa gabar yar oo aan la guursaday oo aan xayd weli gaarin ee la naagaystay markaa kadib la furay fa ciddatuuna halaathatu ashhur laakiin naag la nikaaxsaday oo intaan loo tegin la furay taas fala falaysa calayhinna famaa lakum calayhinna min ciddatin baa ilaahay u leeyahy wax ciddo ay leeyihiin ma marka waxaad ad ka dareemi kartaa in ay jiraan dumar badan ilaahayna waxaan markuu jidaynaya waxaan suuragal ahno addoommakiisa dhibku ama jidayn lahayn marka dumar badan oo intay yar yihiin oo ayna baaluqin awooddii heli karto ninkiina ku filnaan karta istimtaacna laga heli kara inay buuxaan buu ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay haddii kale waxaan dhicaynin mau banaana la dhihi lahay sideedaba marka taasaa laga hadlaya marka u fiirsa aayaddan iyo aayat alaxzaab walaai lam yaxidna waa dumar aan xayd gaarin ee loo tegay ee markaa kadib la furay laakiin haddii iyadoo inta la nikaaxsada la furi lahay famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunahaa yaa u taal ayib wa ulaatu laxmaali kuwa uurarka u saaxiibka kuwa dumarka yani uur kale ajaluhunna ayga ajashooda oy ciddadooda waxa weeyaan an yadacna xamlahunna uurkooda inay dejiyaan wa qaala ilaahay wuxuu uhi wladiina yutawafawna minkum wاladiina kuwii yutawafawna minkum yani kuwiini ladiin oofsanoo ragga ah oo wayadaruuna aswaajan dumaryaalana ka taga ay qabeen yatarabasna dumarkaas way koranayaano way sugayaan bianfusihinna nafaftooda arbacata ashhurin wacashran afar bilood iyo toban habeen bay sugayaan toban habeen maxaa loogu daray lama dhahay afar habeen afar bilood waaba la gartay tobankan waxaa weeyaan allahu aclam bima yuriidu marka waxaa la sheegay hadeertaan kuwii aayisaadka waa la fahmay kuwii aan aan weli aan xayd gaarinna waa la fahmay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahuna naagtii uur lane markii uurka dejisay ciddadeeda dhammaataa layidhi tii laga dhintana afar bilood iyo toban habeen marka haddaad fiirisid meelo qaarkeed bay wax isaga imaan karaan undur hadda meesha isaga imaanaya faqaala bacdu asxaabi rasuuli illaahi waxay yidhaahdeen dakara allahu ilaahay wuxuu sheegay almuطallaqaati naagihii la furay anna ciddata alxawaamili kuwa uurka kale ciddadooda an yadacna xamlahunna yuu ilaahay sheegay dumarka uurka leh markii inta la fura ay cidda tirsanayaan ilaa caruurtaas ay ka dhalaan baa la sugayaan kadib waa guursan karaan qaybaa lagu sheegay wadakara ilaahay wuxuu sheegay fi lmutawafaa canhaa midka ninkeedii laga oofsadayne arbacata ashhurin wacashran eh, ama wadakara fi lmutawafaa canha anahuna yatarabasna arbacata ashhurin wacashra inay sugayaan afar bilood iyo toban habeen marka waa midba goonigeeda facala alxaamili lmutawafaa canha marka midii hadday naagti uur ay leedahay haddana laga dhinto maxaa la samaynaa markaan uurna waa ay leedahay waa laga dhintay tii uurka leed waxaa la yidhi ilaa uurkeeda ay ka dejiso waa fahamnay tii laga dhintana afar bilood iyo toban habeen laba naag markii kala ahayn laakiin hal hadday isku noqoto aydoo uur leh haddana laga dhintay labadii cidde midee bay qaadanaysaa taasaa la ysku haystaa dayib taasaa laga hadlaya markaan fa cala alxaamili almutawafaa canha middii la laga dhintay oo uurka lahayd waxaa korkeedee an tactadda inay ciddo tirsato arbacata ashhurin wacashran afar bilood iyo toban habeen wa an tadaca xamlaha uurkeedana waa inay dejiso xataa ta'tiya bilciddatayni labadii cidda intay kala timaada maca dhammaan id lam yakun ma ahaanin wadcu lxamli uurka dejinteeda inqidaa alciddati ciddadeeda inay goo'isa ma aha nasan caddaan kuma aha ilaa fi alaaq mooye yacni waxa weeyaan naagta markay uur leedahay ciddadeeda waxay ku dhammaanay baa uurka inay dejiso taas waa nas waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna laakiin naagtii haddii ay laga dhinto nas ma jiro haddii laga dhintoy uur leedahay uurkeed hadijisa wax tusinayo malah marka labadii macno waa ixtimaasha in la yidhaahdo naagtan waa laga dhintay uurba halahaato ee kuwa laga dhintay ciddadooda lagu daro afar bilood iyo toban habeen hala yidhaahdo ama hala yidhaha naagtaan laga dhintay maadaama uur ay leedahay kuwa uurka ciddadooda ha lagu daro afar iyo bilood iyo toban habeen ma ahee uurkeeda ha dejisa hala yidhaah ama labadii ciddo mideeda u dheer ha qaadato waa suuragal intaba waa dhici karta marka arrintaas aayadda ay suuragal ay ku noqotay yaa qaar saxaabatu rasuul illahi waxay yidhaahdeen naagti waxay ku ciddi tirsayaysaa laga dhintay afar bilood iyo toban habeen iyo haddana uurka caloosha ku jiro inay dejiso labadiiba isku daraysa marka xataa taأtiya bilciddatayni macan labadii cidda intay kala timaado maxaa saas loo leeyahay id lam yakun wadcu lxamli uurka dejintiisa uma aha inqidaء alciddati nasan naagta laga dhintay inay uurka markay dejisay ciddadeed ku baxay nas ma jiro laakiin naag oo la furay oo uur leh uurka cididay ugu baxay lasoo sheegay ilaa fi alaaq macnaha fi alaaq waxaa weeyaan hadday uur leedahay oo la furo nas waxay ku tahay in ay uurkeeda dejiso weeyaan marka waxaa layidhi fata'tiya bilciddatayni macan haddii ka soo qaad horyaan hadda darsigaa noo soo maray laakiin musanifka laba meel buu u daliishto waayo laba macno buu leeyahay markaan macnihii waxa weeyaan marka ugu horayso hadday dhacda nightyool in laga dhinto iyadoo bishii horeo koobaad joogto marka afartii bilood iyo tobankii habeen way dhammaysanay markay intii u dhammaato yaa haddana waxay ay bilaabay xamliga uurkiisa ilaa ay ka dejiso marka waxay noqotay afartii bilood tobankii habeenaa waxau soo dhex galay muddat alxamli marka labadii cidda waa ayla timid macnihii saas weeyaan ama waxaa la leeyahay haddii ay dhacdo idoo sagaal bilood joogtaa laga dhintay isla markii ninkii u dhintay dhashay xamligii markaa waa haray haddana waxay bilaabay afartii bilood iyo iyo tobankii habeen marka waxaa la leeyahay xataa ta'tiya bilciddatayni macan saasay yidhahdeen id lam yakun ma ahaanin wadcu lxamli uurka ay dejisaahu inqidaaa alciddati ciddadeeda in dhammaanaya ma jirto nasan caddaynaayo sidaas ilaa fi alaaq mooye kaannahu yadhabu waaba soo tegaya ninkaas ama bacdigaas saxaabada ka mid eh waxay u tageen ilaa ana wadca alxamli uurka dejintiisa baraa'atun weeyaan raximkaa beri ku noqonayo wa ana alarbacata ashhurin wa cashran afarta bilood iyo tobanka habeenna tacabudun waa wax laysku addoonsaday mid kastaba goonigeeda loola imaanaya ayb wa ana almutawafaa canhaa midda laga dhintay takuunu waxay ahaanaysaa gayra madkuulin biha fata'tiya biarbacati ashhurin wa ana almutawafaa canhaa midda laga dhintay takuunu ahaanaysa kayra madkuulin bihaa naag hadda lasoo nikaacsaday intaan loo tegin bau ninkeeda ka dhintay fataatiya biarbacati ashhurin cashirin saasay noqonaysa afartii habeen iyo tobankii maalmooday la imaanay ninka hadduu ka dhintay ciddo waa laga rabo wa annahu wajaba calayhaa shay-un baa ku waajibay min wajhayni laba wajibay kaga waajibtay falaa yasqudu axaduhumaa midkooda dhici maayo kamaa low wajaba calayhaa xaqaani laba xaqsay ugu waajibi karto lirajulayni u sugnaaday lam yusqid axaduhumaa xaqa alaakhari madhabkaan horaan soo sheegnay waxaa dhici karta sidaan haddan u sheegnay si kale inuu yahay fata'tiya bilciddatayni macan laba shay waa lagu suurogeli karaa in la yidhaahdo naagtii uurka lahayd haddii laga dhinto uurka ha dejiso uurkii markay dhammaysato haddana afartii bilood iyo tobankii habeen ha u bilaabato waa qowl weeyaan qowlka kale waxau leeyahy fatactadu biabcadi اlajalayn oo sidaan kuu sheegay waxaa weeyaan labadii cidda midkooda dheer baa loo qabanaa hadduu xamliga dhow yahu dhici rabo xamliga ma ahane arbacata ashhur wacashran loo qaada haddii afarta bilood ay yar tahay oo xamliga waktigiis wakti dheer ka badan yahayna xamligaa loo qabana madhabkaas waa jira laakiin imaamu shaafici ma uusan sheegin laakiin kan asiga hadda uu sheegay waxay u dhowdahay in la kala saarayo xamligana gooni ha u dhammayso afartii bilood iyo tobankii habeena kadib gadaal ha kala timaado oo markaa la yidhaahdo xamligana baraa'atu raxim waayo afarta bilood iyo tobanka habeenne tacabud waayo marka saas waxaa loo leeyahay waa laba xaq oo naagta lagu yeeshtay labadii xag marka hadday dhacday falaa yasqutu axaduhumaa midkooda ma dhacaya bisababi alaakhari saas waa kamaa low wajaba calayha naagtisoo ugu waajibay xaqaani lirajulayni laba nin xaq ay ku leeyihiinse hadduu ku waajibo lam yusqid axaduhumaa midkood xaqiisa ma ridaya xaqa alaakhari waa miaalkeedii kamaa idaa naakaxat hadday ku nikaaxsato fii ciddatihaa wa usiibat ictadat min alwali wactadat min alaakhari naag cidda ku jirto oo hadda dhow la furay oo bishii hore maalan naag oo xayd ku cido tirsanaysay ahayd halkii xaydoo hore markuu ka yimid bay nin kale intii u sheegtaa jiri aniga mar hore cidadayda io dhammaatay sidii baa ninkii loogu nikaaxiyey markuu nikaaxsaday oo naagtii u tegay baa waxaa caddaatay naagtan in ciddo ay qabtay oo aan weli dhammaystirin marka waxaa la leeyahay dalaaqan dambe horta wax kama jiro ayib horta ciddadii horo dhammaystir markay dhammaato ciddadii horo dalaaqan dambe wax kama jira laleeyahay liannahu daahirka ninka markii loo fiiriya asiga wax saxiixa buu la ahay haddana ciddadii ninkii labaad ay bilaabaysa markay labadii cidda dhammaysata kadib baa waxay u banaananaysaa ninkay rabto inay guursato marka waxaa weeyaan hadda laba xaq baa ku kulmay sow midkood midka